waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada waballi sada waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay nawaasibta ficilka mudaaric nasbuda afaray ahayd midba ugu dambayda oo waxaan ku dhex jirnay ah an iyo axwaasheeda an saddex xaalay leedahay xaaladii koowaadaan ka soo baxnay xaaladda labaad nooga bilaabane athaaniyatu alxaalatu xaaladda xaaladda athaaniyatu ee labayda an yataqadama waa inuu ka hormaro calayhaa anta dannun dan iyo rujxaan ah, dani macnaha wax un tusaaya loola jeeda ee lafdi dhanni kaliya maaha bal fiiri maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yihi almuraadu kan loola jeedo an yakuna lafdu waa inuu ahaado lafdiga almutaqadimu ka hormaray calayhaa anta daallan mid tusaya calaa dhanni dani mid tusaa waa inuu noqdo wahuwa dhanni haddaad maqasho tarjiixu axadi darafayni labada dhinac mid ka mida in la rajaxo weeye alihbaati sugidda iyo awinafyi diididda wa sawaa-un waxaa isku mida akaana ahayo lafdigaasu bilafdi danni am kaana ahaaye biqayri lafdi ama lafdi kale naxwu khaala waa maleeye waxasiba waa maleeye wa min dalika daniga waxaa ka mid a ah, lafdulcilmi lafdiga cilmiga idaa lam yuqsad bihi haddaan loola qasdin alyaqiinu hubaal balku sida bihi loola qasto alqaalibu sida qaalibka arraajixu ah miisaanka badan ow ujriya ama la socodsiiyo mujra alishaara ishaara booskeed la socodsiiyo cilmiga kamaa sabaqa tanbiihu baraarujintu siduu usoo hormaray ilayhi maagaas la ishaaro cilmigaas oo oo damiga faaidana loo ishaaray fii bayaani lxaalati xaaladii cadaynteedu kusoo hormaray xaaladii alula ee horeeray saddexda xaaladii xaaladii koobad oo soo akrideen insha allah wayushtaradu waxaa la shardiyaa likownihaa anta ahaanshadeeda masderiyatan ay noqoto masderiyadoo naasibata nasbinayda lilmudaarici bacda maa shay ka gadaalna nasbinayda yufiidu danna dani faa'iideyna waxaa hormaray hadduu danni yahay mudaarica ka dambeeya marka la leeyahy nasbaa ku bannaan waxaa shardi u ah allaa yafsila inuusan kala saarin bayna an masderiya inay noqoto lilmudaaric nasbinayda bacda maa yufiidu danna anlaa yafsila waa inuusan kala saarin bayna an iyo wlmudaarici fasilun fasil faasilkaasu ayru la laa qaybkeeda ah laada an naafiyatu xanfireyda waa shardi la <laughs> masriya laa masderiya <laughs> la rabaa hadda likownihaa masderiya la rabaa naasibata lilmudaaric bacda ma yufiidu dana allaa yafsila shardigan qaado marka allaa yafsila waa inuusan kala saarin bayna an iyo walmudaaric faasilu faasilku kayru laa laa qayrkeeda laada annafiyatu xanfine fain fasala aad leeda fain fasala hadduu kala saaro baynahumaa bayna alficli wa an naxwu danantu waxaan u maleeyey an hushaniye sayaquumu calaya inuu istaagi doono marka fiiri sayaquumu yaquumu iyo anta xaa udhexeeya siin soo ma jeedo koo waqimtu waxaan maleeyey anushaniyo satakunu fidnatu fidna inay sugnaa doonto maxaa lagu kala fasliyey siin aa lagu kala fasliyey waqimtu waxaan maleeyey alanti alantajiya inaadan imaahayn maxaa lagu kala fasliyey lan mar haddii wax aan la ahayn lagu kala fasliyo danino ka horeeyo lam takun masteriya mada noqoydo masteriya markaas waxaa u caynoobaya mukafafa min athaqiila danigaana ka horeeya ogow dana iyadoo ka horeeyo markaasoo kale waxay u caynoobaydaa inay tahay mukafafa min athaqiila ficilka ka dambayna in la rafciya caynoobaya liannahu shaamiye laa yufsalu lama kala saaro bayna almasderiyati masderiyada iyo waa mansuubiha mansuubkeeda liannahu shaamiye laa yufsalu huwa madkuurkii laguma kala faasaa naay faacilka madkuurkii ka dhig liannahu shaamiye huwa madkuurkaas oo ah siinta oo kaleeto lanta oo kaleeto waxaad tidhaahdaa siinta oo kale lanta oo kaleeto ma lagu labadaas wey labadaasu soo sheegay liannahu shani laa yusalu laguma kala saaro madkuurkaas bayna almasaliyati wa mansuubiha wa waxay u cayowday antu xiina idin xiina id fusila baynaha wa bayna mansuubihaa bifaasilin gayri lah faasil oo kayrula ah xaalada lagu kala fasliyey waxay u caynowday an takuuna kownuha aanshadeedo mukhafafatan mid la fudeey ay ahaato min athaqiilati tii cusleed laga soo fududeeyey walamaa kaana alfaslu fiiri marka walamaa kaana alfaslu kan lagu kala walamaa kaana markuu ahaaday alfaslu kala saarid bayna an an anti almasirati masarka loo nisbeeyey iyo wa mansuubiha la kala saaro bilana lagu kala saaro laada annafiyatu xanfinayde jaa isa mid banaan markuu ahaaday khabaru kaanadii mar hadduu banaan yahay anta naasibada iyo mudaaraca in la lagu kala saaro kaanad anti waxay noqotay muxtamilatan mid aqbali karta lili wajeyni idaa fusila marka lagu kala saaro huwa laagi bayna idaa fusila haddii lagu kala saaro baynahumaa anta iyo ficilkii billah wadalika miaalki naxwi qawlihi tacaala wey waxasibu anlaa takuuna anlaa takuunu halkaas marka waxaa soo baxayda anta marka dani ka hormaro so saddex xaala ma lahayn in cilmi ka hormaro in dani ka hormaro inaan labada midna ka hormarin soo maaha anta naasi anta masderiyadee oo danigu ka horeeyo ayada iyo ficilka saddexaad u qaybinay in ayada iyo ficilka aan baa la kala faslin shiiqay keeni doonee nasbaha raajixa ko in anta iyo ficilka laa lagu kala fasliyo labaduba waa bannaan yihiin waxasibu allaa takuuna allaa takuunu in anta iyo ficilka lagu kala fasliyo bigayri laa laa yajuusu nasbu wa bimukhafafati min athaqiila saddexdaas xaalaad u kala qaadee haddii saddexda waxaan u kala qaadmay waa anti ay damigu ka hormara kaliya antu guud ahaan ka hormaridaysa saddex xaala ma ahayn cilmi ka horeeya dani ka horeeya ayadoo laba midna ka horrey xaalada damigu ka horeeyo aad leedaha saddexa loo kala qaada waxaa laga fiirinaa anta iyo ficilka ka dambeeya ma la kala fasiyo mase lama kala fasiyo lamada kala faslin waa xaalad nasbaha raajixa sidaas darteed qur-aanka nasbaha kaliyaaba ku yimid markii aan la kala faslin waxaad leedahay waxaa lagu kala fasiyey bikayr illaah waxaa caynoodaya mukafafa inatay ficil ka dambayn waa in la rafciya waxaa lagu kala fasliyey la labada wejba ah, waa banaanya waa sansimayn saddexdaas u kala qaade markaad xaashiyada maxamed muxidiin iyo matnigan akrisato saddexda ina isku aadsataa lagaa rabaa marka maxamed muxidiin xaashiyada muxuu ku sheega labo ah, labo ayadoo la lagu kala fasliyey labada wejbanaan ayadoo wax kale lagu kala fasliyey mukafafa oo caynowday ayadan la kala faslina matniga ugu keena ibnu hishaam athaniyatu alxaalatu xaalada xaalada athaniyatu ee labayda an yataqadama waa inuu ka hormaro calayhaa anta danun ey ma yufiidu dana wax dani faa'iideyna fayajuusu waxaa bannaan an takun anti inay noqoto mukhafafatan mid laga fududeeyey min athaqiilati mid cusleed fayakuunu xukmuhaa xukunkeedu wuxuu noqonaa kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay oo maxay ahayd min ijraai danni mujra cilmi markaas waxaa weeye danigiiya booski cilmiga la socodsiiyey ficil ka dambeey waa laska rafcina marka waa ijraan waa min ijraai danni waxaan soo hormarin ahaniyatu xaalada labaya an yataqadama waa inuu ka hormaro calayhaa anta dannu danni fayajuusu waxaa bannaan an takuuna hiya anti inay noqoto mukafafatan mid laga fulideeyey min athaqiila fayakuunu xukmuha wuxuu noqonaa kamaada dakaraan saa soo sheegnay ficil ka dambeey waa la rafcinaa waana laga faslinaa ilaa labadaas uu soo sheegay soo maahan ficilka ka dambeeya waxaa waajib ah laba shay uu leey ibnu hishaam rafcuhu wa fasluhu waana in la rafciyo waana in laga fasliyo markaasna daniga wuxuu noqday ijraaan lidani mujra alcilm marka kamaa dakarnaada laakiin asaga waxa uu soo sheegay ula jeeda waxa weeyaan waa rafcuhu wa fasluhu labadaas wey waxa ula jeeda rafcu limaa dakarna wuxuu ula jeedaa rafcuhu wa fasluhu labadaas ula jeedaa ilaa labadaas isagu soo sheegay wayajuusu waxaa banaan an takuuna hiya anta inay noqoto naasibatan mid mubaarac kordhigayda ha markaas maxaana kahor baniga kahor ogow waxaa banaan inay naasiba noqoto ijraaan lidanni calaa aslihi min gayri tawiili ijraaan lidanni calaa aslihi min gayri ta'wiili inay naasiba noqoto aa bannaan markaasna dannigi iyo asalkii si lagu socodsiiyey ee laguma socodsiiyey dariiqii cilmiga lama marsiiyo dan cilmi lagama dhigine waxa weya asalkiisiyaa lagu socodsiiyey asalkiisii ayaa lagu socodsiiyey wayajuusu waxaa banaan an takuuna anti inay noqoto dhannigu ka horeeyey naasibata mid kordhigayda mudaarica ijraacan lidanni calaa aslihi min gayri tawiilin aada leedahay waay wahuwa ey ijraau danni calaa aslihi min gayri ta'wiilin alarjaxu waa midka miisaanka badan fi lqiyaasi qiyaaska dhexdiisa ku raajixnimada badan waalakharu waa midka faraha badan fii kalaamiin hadalkooda ku faraha badan waxa weeyan in danni markuu hormaro waxa weeyaan asalkii danniga la oo daniga asalkiisa inta la marsiiyo mudaarac ka dambeeyo la nasbiyo isagaa miisaan badan maxaa yeelay lina tawiila khilaaf اasl xaashiyada fiiri maxamed muxidiin waxaana dha maxamed muxidiin maahana sajaa'ir ah, fiiri lina tawiile khilaafulasli maogtay marka lagu leeyahay mukafafay noqee danigaa waxaa la dareerinaa mujra alciim waa tawiil taasuna ah, waa tawiil taas waa tawiil taas waa tawiil marka la leeyahay ficilka ka dambeeya la nasbinaana waa ijraa'an lidani calaa asli min gayri tawiil waxaadna leedahay lana tawiil khilaafu asli tawiilku waa khilaafu asli marka asal waa in layska nasbiyo ficilka ka dambe hadii danin ka horeeya wayajuusu waxaa banaan an takuuna anta inay noqoto naasibatan ijraaan lidani calaa aslihi min gayri ta'wiilin wahuwa ijraau dani calaa aslihi alarjaxu waa midka raajixnimada badan fi lqiyaasi ku raajixnimo badanya lianna tawiila khilaafu lasli wal waa mid badan fii kalaamihim ku badan welihaada welihaada walikownihi arjax wa akar ajmacuu waa ijmaaceen dhe ajmacuu walihaada ay walikowni an bacda danni naasibatan eh, walihaada ay walikowni an naasibatan limu walikowni an bacda danni naasibatan inay anta oo dani ka horeeya naasiba noqoto inay raajix tahay weli haadaada wuxuu ku ishaarayaa walikowni an bacda danni naasibatan arjax fi lqiyaasi wa akhar fi kalaami intaasuu ku ishaara walihaada walikowni an naasibatan bacda danni arjax wa akhar fi kalaamihim ajmacuu waa ijmaaceen dhe walihaada madkuurkaas dartiis ajmacuu waa ijmaaceen quraadii wey markaan faacilka quraadaadu celina walihaada arrinkaas dartiis ajmacuu quraadii waa ijmaaceen calaa nasbi kordhigay ku ijmaaceen fii qowlihi ilaahay qowlkiisa la nasbiyo tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi aliflaamiin axasiba naasu dadku ma waxay u maleeyeen an yutraku in laga tega an yutrakuuna lama akrin marna an yutrakuuna lama akrin fiiri an yutrakuuna maxaa yeele haddii moogta lama kala faslin anti iyo ficil kadabey sooma jeedin lama kala faslin marka haddii anti dani ka horeeyo ficilkii ka dambeeyeyna aan laga faslin waxa raajixa in la nasbiyo hadda daniga ka horeyso antan maahan an yutraku maxaa ka horeeya axasiba saas darteed quraadi ismaba khilaafin sooma jeedin ismaba khilaafin quraadi waxasibu alla takuna maxaa ka horeeya amti danya ka horeeya laakin ficilka daba waa la nasbiyey labadiiba waa la akriyey haye haddii laga fasiyo ficilka waxaan le-an lagu fasliyana mukafafaaba u caynowday marka sow amti danigu ka horeeyey saddex aala kuma laha saddex aalay ku leehay wakhtalafuu way iskhilaafeen quraacdii maahan carabta iskhilaafteen naxwalayna isma khilaafin labada wejba waa banaan ee quraadiya iskhilaafeenoo sidaana qaar akriyay sidaana qaar u akriyay wakhtalafuu ikhtilaafkan ikhtilaafkii tadaadkaa maaha maan inay iska soo horjeedaan waa ikhtilaafu tanawuci kana nabiga laga dhegeysa kana nabiga laga dhegeysa ee layska akrimaa qur-aanka waxa nabiga laga dhegeysa kana nabigaa loo waxyooda kana nabiga loo waxyooda ah, ikhtilaafkan maaha ikhtilaafki madbuubkaa ikhtilaafu tadaad maaha kilidka isku ahaa ee waa ikhtilaafu tanawuc labada qiraada nabiga laga maqlay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wاktalafuu waa iskhilaafeen quraadi fii qowlihi ilaahay qowlkiisa isku khilaafeen tacala ilah waa sareeyaahe oo ilah uu yidhi waxasibuu waxay u maleeyeen reer banu israa'iil anlaa takuuna fitnatun marka markaas waa ijraa'an lidani calaa asli asalkiis yaa la nasibiyey mar haddii la nasbiyo asalkiis yaa lagu daliilay waxasibuu waxay u maleeyeen reer banu israa'iil anlaa takuuna inaysan sugnaanayn fitnatun haddii kale waayo nasbina waxau leeyahay waxasibu waxay ogaadeen cindahum ayaga agtooda cilmi xaqiiqa ma aha waa dani xaqiiqadu laakiin waa fii nafsi amrin ayaga siday la tahay ayaga cilmi u arkeen inta danigi iskaran koray oo ku bato ku batay cilmiba ka dhigteenba oo yaqiin u yahay u haysteen ta danigi iskaran koray waxasibuu waxay ogaadeen an hushamiye laa takunu fidnatun jadna inaysan sugnaanen faquria waxaa la akriyey bilwajayni labadii wej oo ah annasbi waalrafci athaalithatu xaalada saddexayd oo can a iska leedahay oo can maa qablaheeda uu uu noqonayo athaalithatu xaalada saddexayda allaa yasbiqahaa amti waa inuusan ka hormarin cilmun cilmi walaa danun danina waa inuusan ka hormarin fayatacayanu waxaa caynoobaya kownuhaa anti ahaanshadeeda naasibata mid kodhigayd ay ahaato anti haddaan dani wax tusaa ka horreey wax oo cilmi tusaana uusan ka horreyn waa markaan dhehayna damac iyo ishfaaqa ka hor hormaraay damac iyo ishfaaq laakiin wuu itlaaqay ma soo xasrin ibnu hishaam wuxuu ku yidhi labadaasu waa inaan midna un ka horreyn dani iyo cilmi midna alxaalatu xaalada xaalada ahaalitatu saddexayda allaa yasbiqahaa anti waa inuusan ka hormarin cilmun cilmi walaa danun dannimo waa inuusan ka hormarin fayatacayanu waxaa caynoobaya kownuha anti ahanshadeeda naasibatan mid kordhigayda ay noqoto wadaalika mithaalkiina ka qowli weyla hadalkiisaoo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi waladii nabi ibraahima wuxuu yidhi waladii allah admaqu an danca an yaqfira lii inuu ii dhaafo khadi'atii gefkayga marka maxalushaahidku waa maxay an yakfira waxaa ka horeeya damc a ka horeeya cilmi iyo danmina kama horeeyo waay wa amaa icmaaluhaa antil camal siinteeda mudmaratan xaalo ay tahay la camal siiyo fa huwa icmaalkaasu kaa-inun calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaada wa amaa icmaaluhaa antil camal siinteeda mudmaratan xaal ay tahay mid idmaaran oo la xadfay la camal siiyo oo ay ficil mudaaric nasbido fa huwa idmaarkii soo qadaro kaa-inun calaa darbayni laba nuc korkoodu ahaaday waa jaa iyo waajib ah, liana idmaaraha wadalika kownun kownul idmaari calaa darbayn in idmaarku laba noqdaa haabit waa mid sugan dhe wadalika kownu eh, wadalika kownlicmaali dheh wadalika kownlicmaali wadalika amase kownu icmaalihaa u idaafay hala fahmay wadalika kownu icmaalihaa camalsiintiisa ahaanshadeeda anti camalsiinteeda ahaanshadiisa calaa dardayni u ahaadaa haabitu waa sugnaada maxaa yeelay lianna idmaarahaa anta la idmaarideedu imaa jaa-izun mid jaa-isa inuu ahaado oo waajibun inuu waajib ahaado waa labadaas marka icmaalkeedi saasuu laba ku yi saasuu laba ku noqona lianna idmaarahaa anta la idmaanideeda imaa jaa-isun mhm. imaa jaa-isun mid banaan in yahay oo waajiba waa saas wey wadalika ay icmaaluhaa mudmara e, camalsiinteeda siinteeda iyagoo mudmaraa la idmaaraa ah, wadalika ay kownu icmaalihaa mudmaratan calaa dadayni in ayadoo mudmaraa ay la camal siiyaa laba inuu yahay haabitun waa sugan yahay waa sugan yahay maxaa yeelay lianna idmaarahaa anta la idmaarideedu imaa jaa-isun inuu yahay oo waajib la yahay labadaasuu noqon kara faljaa-izu falidmaaru idmaarka idmaarka aljaa isu jaa-iska kaa-inu fii masaa'ila masalooyinu ahaa fii masaa'ila waxaa nusqooyinka gabal waxaa dhici kartaa fi lmasaa'ili in laga helo wax dhigay miyaa la arkaa filmasaa'ili Ah, wax uu udhigaayeen kullib ma arag laakiin xaashiyada saasaa ka muuqata xaashiyada fiili wuu ku yidhi al oo fil masaa ku jirta ku yidhi ah, asha oo fil masaa-il ku jirta le asha oo masaa-il ku jirta liljinsiya usugnaatee fa tubdilu waxay burida macna ljamciya meesha xoogaa ishkaala ku jira ishkaal bixinu marka ka raba ishkaalka ku jira waxay tahay laba mas'ala bisuu sheegay haddii laba mas'alo la sheegay masaa-ila in la yidhaha ma ahayne mas'alatayni ah in la yidhaha taa darteeda sheekheenu anaga masalatayni uba akri jirin masaailo maba akri jirin fii mas'alatayni uba iska akri jiray masaa'ilo maba akri jirin mhm. haya laba masalo sheekhu sheegay laakiin fii masaa'ila inay kutubteeda ku qornaa jirta xashiyada ka muuqato maxaa yeelay jama jamaca meesha ku taalla meeshiina labuu sheegay saa laysku waafaja sajacigu ka niqaasha wuxuu yidhi asha ku jirta haddii aanu ku jiri laheyd ashaasaa laga dhigaa waxa weeyaan waxaa laga dhigaa aljinsiyaan marka uun mas'ala laga rabaa maahane jamc maba laga rabo ko iyo in la yihahdo araada biljamci maa fouqa alwaxiid waxaa loola jeeda aqaluljamci waa itnain inuu loo jeedaba oo markuu leeyahay faljaa-isu fii masaa-ina waa jamci mogtahay laba waa ula jeedaa ilaa waa jira madhabkaa soo maaha qaluljamci waa ithnaan soo ma jiri madhabka tiyuu ku wadaa huy iyaduna adhici karta tiyuu ku wadaa funuuntii ku kaa fasireen soo ma jeed marka waa noocaas laakiin laba masalo basuu sheegi rabaa laba masalo soo wadaa marka fi masaa'ila in jamacaan iskaal keen taasaa keentay fal isu idmaarka falidmaaru idmaarka idmaarka aljaa-isu jaa-iska ka inun fii masaa'ila masaa'il ayuu ahaaday ixdaahaa masaa'ilka midee marka masaa'ila fiiri ixdaahaa soo ma jeeda damiirka marka ixdaahumaa ay noqon in la yidhahdo fii masalatayni lasoo akriyo ixdaaha masaa'ilka midkee oo anta jawaaska loo idmaaraa an taqaca wuquucuhaa antid ciddeeda weeye bacda caaifin caaif ka gadaal ay dhacdo caaif walba maahan waa afarka adogeed waa wowdii iyo owdii iyo fadi iyo tumadii wey xashadi maxamed muxudiina kugu baraarujina war ma ahan caaif oo dhame war waa afar waa wow iyo ow fa iyo uma waa afartaas afartaas wey labu labana maxamed muxudiin miaalinayo laban maxaa jira miaal afartooda ixdaahaa ixda lmasaa'ili an taqaca wuquucaha anti dhicideedu bacda caatifan ay dhacdo caadifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bismin isim isimkoo khaalisin ka maran min ataqdiiri qadarid bilficli lagu qadaro macnaha waa isim oo macno ficil aan wada waxaa loola jeeda isim faacil iyo isim mafcuuliya waa inuusan noqon laba shay waa inuu mid noqdaa inuu master noqdo iyo ismu daad bajaamidaba inu iska noqdaba ismu daat ba inuu iska noqdo labadaas mid waa inuu noqdo inuu master noqdo iyo ismudaad inuu noqdo bes ah, labadaas bisuu noqon karaa inuu master noqdo iyo ismudaad inuu noqdo labada mid waa inuu noqdo wadalika mihaalkii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sareeyaahe wamaa kaana uma sugnaan libasharin bashar an yukalimahu llahu ilahay inuu la hadlo ilaa waxyan ilaa nuuxiyan xaala uu alla u waxyoonayo qalbiga ka gelinaya maahane ah, qalbigu macnihii ka gelinay wa ilhaamki oo min waraai xijaabin ama xijaab gadaalkiis inuu kasoo gaarsiina maahane oo muusilan xaal yahay midkii kasoo gaarsiina min waraai xijaabin oo hadalka alluu maqlaa sida nabi muuse iyo nabi maxamed sala allahu alay slam habeenkii la dheeriyey iyo hadalkii waa maqla ilahayna uma jeedo min waraai xijaabin oo yursila rasuulan oo mursila rasuulan rasuul mid usoo diray xaal yahay maahane malag usoo dira rasuulku ushee waa malag saddexdaasaa bashar ilahay kula hadla inuu ilaahay macnihii qalbiga ka geliyo ku ilhaamiyo ko inuu ilaahay hadalkiisa maqlayo allana uusan u jeedin sida nabi muuse alla ulahadli jiray labo inuu malag u soo diro oo yidha malag yow u sheeg sida nabiyaalka dhan ba jamiicuhum loogu soo diri jiray markuu jibriil saddexdaasa ilaahay bashar ula hadla markuu ilahay bashar la hadla saddexdaasa mid noqon kartaa hadalkii in ilhaam ahaan qalbiga looga geliyo basharka waa mid in waxa weeyaan ilhaam aysan ahayna rabbi oo hadla kalaamka alle uu maqlo laakiin alle u jeedin min waraai xijaab wa tan saddexaad oo yursila rasuulan ilahay inuu malag soo diro rasuul soo diro rasuulka sheegao malag malku jibriila loo soo dhiibo jibriil are nabi maxamed saas alle kusoo yihi nabi muuse alle saas kusoo yihi saddexdaasuu noqon karaa waxa weeyaan ilahay hadalka ula hadlaa basha wamaa kaana uma sugnaan libasharin bashar ilaa an yukalimahu llahu alla wamaa kaana uma sugnaan libasharin bashar an yukalimahu llahu allah inuu la hadlo ilaa waxyan ilaa waxyan ilaa muuxiyan waxyanta waxaa kuu badan inaad ka xalaydo allahu oo faacilka ah markaas waxaad ku awilaya isim faacil ilaa waxyan ilaa muuxiyan xaal uu waxyoonaya maahane oo waxweyn ilhaamkee loola jeedo waxaa banaan inaad ka xaalaydo yukalimahu mafcuulka waa ku banaan tahay ilaa waxyan ilaa muuxan ilayhi aad leeda markaas is mafcuula ku awile ilaa muuxan ilayhi xabi mid loo waxyoona maaha aye oo min waraai xijaabina muusilanaad ku tacalujine haddaad isim faacil ka dhigto muusalan ilayhiad ku tacalujine haddaad ism mafcuul ka dhigtaan marka waxaa leeda o min waraa xijaabin o muusilan ilayhi xabi mid soo gaarsiina maahane min waraa xijaabin ka soo gaarsiina oo mursila rasuulan oo mursilan xaal yahay dir mid diraya maahane rasuulan rasuul marka maxamushaahidku hadda waa halkee yursila ficilkaas mudari waa la nasbiyey bacda o ayaa la nasbiyey oo xarf cadaf ah caadif caadifka maxaa ka hormaray ismun khaalisun min macna alficli oo ah waxyan la waa masderi marka taasaa ka hormartay taasaa ka hormartay marka waxa weeyaan wax macna kuma jiro ah, waxyan ma masdera mise ah, waa ismu masder waxyan waa ismu masder soo maha owxaa haddii la yidhaahdo owxaa haddii la yidhahdo ilxaan wey masderka ah, ee waa ismu masder marka lakin iska masder waa iska waxa weya tasaamuxa ku jira hmm. marka waxaa lagu cadfayaa waxyan oo masder ah ayaa lagu cadfayaa oo hadda manaa khaalis waa ismun khaalisu min macna ficli weeye marka waa la nasbiyey yursila waxaa lagu nasbiyey an mudmarahu jaa-is ayaa lagu nasbiyey wadalika nasbaha wadalika mithaalkan dheh yursila wadalika mithaalka fii qiraa'ati man qof qiradiisu ahaaday qara'a akriyey min asabcati toddobada xaalu ka mid yahay binasbi yursila quraadu isma waafaqsanee quraada gobolka oo nasbiyey gobolkaasaan anagu miaashayna ku yii gobolkaasaan miaashayna wadalika mihaalku kaa-inu fii qiraa'ati man qof qiradiis ayuu ahaaday qara'a akriyey min asabcati toddobada xaalu kamid ka mid yahay binasbi yursila yursila nasbaheed wadaalika nasbahaasuna kaa-inun waa waa ahaaday biidmaari an an la idmaarideedu ahaaday waxa nasbaha keena yursila ficilkaas caamil ka nasbiyey waa an idmaaran wadalika nasbahaasu kaa'inun biidmaari an an la idmaarideedu ahaaday wa tabdiilu soo qadaridu waxay tahay ow an yursila ow an yursila saas weeye marka la soo qadaro wa taqdiiru soo qadaridu waxay tahay ow an yursila an an iyo wlficlu ficilka macduufaani anta la soo qadaray iyo ficilka oo yursila ah an an iyo wlficlu ficilka macduufaani waa laba lagu cadfaa calaa waxyin waxyana lagu cadfaa wa wayo waxyan ey waxyan dhe wa ey waxyan waxyoosho o irsaalan saasaa laisugu cadfaa marka masder masder lagu cadfay noqe oo yursila masderkeeda a masderka hore lagu cadfaa masderkeeda kan hore ayaa lagu cadfaa markaasu waxyan aw isaalan dirid maahane wa waxyan wa waxyan laysa fi taqdiiri lficli ficil macnihiis maaha ficil macnihiis kuma jiro waxyan walow udhirad haddii la muuji lahaa anta fil kalaami lajaasa luqatan waa banaanaa laha anta haddii la muujiyo luq ahaan waa banaanaa laha qira ahaan ayaga waxay ku sugan tahay inay riwaayad ahaan usugnaato ee qur-aanka luqada la iskagama akriyo waa inuu riwaayad ahaan usugan yahy walow udhirat an an haddii la muuji lahaa fil kalaami hadalka dhexdiisa laga muuji lahaa la lajaasa huwa idhaarkaas waa waa banaanaa laha wuxuu ku yidhi wakada wlxukm wakada mithlu da saasoo kale waxaa ahaaday qowlu shaksi qofkii hadalkiisa qofkii ashaaciri ee gebyaayey qowlu shaksi aada leedahay soo qadaro ilaa qowlu shaacir haddaad tira qowlu shaacirati ma dhihin warkuna waa war gabdheer gabar weeye shaaciradan marka macno ka dhexeeya kan mudakari muana oo laga sifay markaa shaacirkan ah, macno ka dhexeeya ila waa gabadhii maysuun aheed maysuun weeye mhm. maysuun weeye waa gabar gabaygaan waxa iskale shaacirana ma dhihin marka lafti mudakara waa in mawsuufka laga dhigaa wakadaa sidaasoo kale ahaaday qawlu shaksi qofkii hadalkiisa qofkii ashaaciri ah gebyaayey oo qofkaas muxuu yidhi walubsu cabaaati cabaa'atin wa taqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi u yidhi waa kan xashiyada ini dhigaysa jaaciga gabadheer wahaa waxaa ku gabyaysaa gabadhii mucaawiye xaaskiisa aheed mucaawiye xaaskiisii aa ku gabyayda gabadhan reermiyi aheed baadiyu kasoo guursaday markaasuu magaalo keenay shaam ilaa shaama caasimadu aheed amiirkeed markaasay aada ugu hilowday baadiyaheedii aadayna u nibcaatay waxa weeye aadayna u nibcaatay magaaladan eelkeedii iyo nolosheedii iyo baadiyaheedii iska jeclaan markaasay iska baraanburtay markaasay waxay tihi labaytun guri gurigaasoo takfuqu takfiqu labaduba banaane gurigaasoo takfuqu ay qayliyeydo al arwaaxu daraylyaalka fiihi guriga dhexdiisa aa axabu mid la jacayl badan yahay ah ilaya aniga agtayda min qasrin saraa laga jecel yahay sartoo muniifin dheh guri dhe oo sar ah in lay dejiyo waxaan ka dhacaynaa tir guri yar oo dabaysha hadda dhinac kasoo gala beleflelf iskalo qayyaayo maanta welfil dabaysh oo qal soomaaliyaro meel baadiya ka dhisan kaas le aniga jecelahay tiri dooqayguba ka heraas mhm. labaytun guri gurigoo takfuqu ay qayliyayso al arwaaxu dabaylihi fiihi guriga dhexdiisa a axabu ilaya agtayda la jacayl badan yahay min qasrin sar ayaa laga jacayl badan yahay sartaasoo muniifin ay caalin dheh wa lubsu cadaacatin cadaayad xidhashadeed ama dhugeyl xidhashadeed dhugeyl maqaar in la xirto wa taqara cayni ishayduna ay qabowsato a axabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay min lubsi shufuufi shukooyin iyo dharka jiljilcsanee gabdhaha reer magaalku xirtaan inaan xirto maryahan jilicjilicsan oo shufuufta waxa weeyaan waa dharka jiljilcsan dharka jiljilcsan waa jamcu shafin weeye shafin shifin waa marada jilicsan marada aad jilicsan maryahan jili ee gabdhaha reer magaalku qaataan dhugay aan ka jeclaalaha maqaar iska duubso arigaaga ku ilaasho wa lubsu cabaa-atin cabaayad xirashadeeda dhugay xirashadeed wa taqaracayni maxalushaadku halkaas wa taqara hadda fiiri taqara ficilkaas mudaaric aa la nasbiyey bacda caadifin u waxaa ka horeeya ismun khaalisun min macnaa ficli oo ah masderka lubsiga labisa lubsan waay marka wa lubsu cayni waxaa tira wa lubsu cadaaati dhugey xirashadeed wa taqara cayni wa quratu cayni iyo ishayda qabowsigeeda ilqabowsi waxa la farxadda inaan iska faraxsanaado wey ah, a axabu ilaya agteyda la jacayl badan yahay min lubsi shufuufi shukooyin xirashadeeda wa aklu kusayratin jab yarow cunudiis cad yaroo jab ah oo leelo digsi laga soo xagaaliyey ah inaan cuno min kisri beytii gurigayga bawdkiisana aan isaga cuno ah, aqalka bawdkiisa meesha jabadka aqal yaroo soomaaliya la dhisa dayd yaraa ooda yaraa loo dhiga meeshaas bawdka inaan iskaga cuno jabyar wa aklu kusayratin jabyarow cunidiis min kasri beytii gurigayga bawdkiisa aan ku cuno aa axabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay min akli raqiifi muufo maraq la cunidiis muufo iyo maraq iyo isku cun waxaan reer magaalku cunayaan taasaan anay ka jeclaalahay wa aswaatu riyaaxi dabaylaha qayr qayladooda bikulli fajar wado kasta ay ka qaylinaydo ilaa guryo dhaadheero celina male wiiqwaa xagga dabayla qayliya xagga dabayla qayliya geedaha saqayliya ilaa guryo iyo hadda waxaa celinaya guryahani iyo mogta dabayshe wa aswaatu riyaaxi dabaylaha qayladooda bikulli fajan waddan walba ay ka qayliyaan aaxabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay min naqri dufuufi gurbaanada la garaacidooda magaalada laga garaacayo magaala la gurbaanaad maqle amaba haddii hadda meesha meel dad faasiqiina joogaan hees iyo muusiqaadba maqle marka gurbaan gurbaanku sa waan banayn aroosyada iyo ciidda iyo in laga garaaco marka gurbaan aniga waxaan ka jecelahay dabaysha wilifwiliflo oo geedaha ka shanqarayda oo maanta fooriyaad maqla geedaas geeda iska fo waxaa fooriya waa geedo taasaan ani ka jecelahay taasaan ka jecayl badan wa kalbun ey eygaasoo yambaxu qayliya adduraaqa wa e, kalbun ey eygoo yambaxu qaylinaya adduraaqa kuwa dheelmana ah, duraaq hmm, kuwa guuraynayo dheelmada duurihiiso kaley ah, habeenkii oo waar iwaardiyeyna ah, tuuga igu soo dhow ma ku qayliya ha ila eeyaha waardiya laga dhigaa xaggaad geyne midka soo guurayo raba guriga inuu usoo dhaco markuu arku waawac ku leey kaasu carara ha markaasay tiri wakalbun ey wakalbun ey eygoo yambaxu ku qayliya adduraaqa kuwa guurayna ama dheelmanaa duuri aniga sokaley oo aniga waardiyeyne a axabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay min qiddin mukulaal ama bisad bisadaasu alufin dadka iskala noolo ayadoo aan ka diday ah, ila magaalo bisada joogta soo maha ooyaha baadiyaha marka haysan jireen carab ah, baadiyahaasay haysan jireen markaasa carigu ilaaliya ugaartu soo qabta tuugu habeenkii waardiyeeya eygaasa marka baadiyaha u jooga marka eygaas oo marka waxa tuuga dheelmanaya ku qayliyaya kaasaan anu ka jecelahay tabisada runtaa meelaha dadka la fadhido waxay kaa celayda la waa kaydun ey eego yambaxu ku qayliya adduraaqa kuwa guuraynaya habeenkii dheelmana duunihii sokonayd oo y waardiyeeya a axabu la jacayl badanya ilaya agtayda waxaa laga jecel yahay min min qidin bisad bisadaasu alufin oo dadka la noolo dadka taqaan dadkay taqaano iskala nooshay ka didime waa khirqun deeqsigay tiri khirqigu waa sakhiga deeqsiga wey waa khirqun deeqsi deeqsigaas waa midka oo waxbixinta badan deeqsi deeqsigaasoo min bani cami ilmaadeerayaashay ka mid ah deeqsigaasoo naxiifun caata ah, ee sida mucaawiye aan cayilnamayn a ah, axabu la jacayl badan yahay tin ilaayo agtayda min cijlin gaal cajamiya gaalkaasoo caniifin oo madax adag ah. waa mucaawiye waxay gaalkan ku sheegeen barambur axabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay min ciljin waayo min ciljin gaal cajamiya gaalkaas cajamigaaho caniifin oo madax adag ah. hadday kuu dhigayo caliifinna waa iyadana iska tirim iyadana macno kale oo ah. calfiga waxa wey gaal la quudiye wey sida cunto loogu deldelaya iska buurtay gaal la quudiye la dharjiyey wa ah. marka ciljinta waa gaalka cajamiga wey gaalka aan carabka weliba ahayn hmm. ad ay ugu fogaatay marka waa iska baranbur maahan gaal inuu gaal yahay kama aaminsana marka caliif caliifin haddii kuu qoraayo waa gaal la dharjiyey wey aad loo cunto loo siiyey caniifin waa mid madax adag waaya wuxuu yidhi taqdiiru soo qadaridiisu waxa wey walubsu cabaa'atin wa an taqara cayni marka ficilkan taqara waxaa lagu nasbiyey an mudmara bacda caatifin masbuuqin bismin khaalis min macna ficl athaniyatu midda labayda athaniyatu midda labayda an taqaca bacda lamjari maxaa la tirinaayey faljaa-isu fii masaa'ila kaasaa la tirinaya faljaa-isu fii masaa'ila anta meelaha ay jawaaska loo asturaa waa masaa'il waana laba masalo sidii sheiku dhihi jiray fii masalatayna ka fiican marka waa labada masalo tii koobaad waa bacda caadifin ka caadifkiina labu kuu soo sheegay afaru ahaayeen wuxuu kuu soo sheegay bacda ow iyo bacda alwaaw labada kale maxamed xidiin cabdilxamiid kawaakibaad kusoo akrisataye ka raajici labada kalena asagaa kuu dhigaaye labada kale waa dhigi jiri soo maa ah, labadi ha xashiyadu ku qoraay lowlaa tawaaqucu muctarin fa urdiyahu wey kawaakibaad ku qaado ah, inii waqatli ya muwasilna waa soo qaad soo maaha inii waqatli sulaykan uma acqilo labadaasna muwasilkana lagu soo qaad khalaas marka fa'diina waxa weeya fa urdiyahu umadiina uma acqilahu wey ka labadaas labadoodii mithaalna waa kuwaasa ku laablaabamayno athaaniyatu mas'alada labayda oo anta jawaaska loo idmaaro an taqaca wuquucuhaa antii dhiciddeeda weeye bacda laamiljar laamuljar ka gadaal ay dhacdo laamuljar ka gadaal inay dhacdo sawaaun waxaa isku mid ah kaanad antii u sugnaataye litacliili cilayn ow lilcaaqibati ow zaa'idatan ad leeda saddexdaas waa isku mid laamtu ha ahaato laamu tacliiq ha ahaato laamu lcaaqiba wa sayruura ha ahaato laam luzaa'ida antu bacda laam hadday dhacdo waa la asturay jawaasa loo asturaa waxay noqon kartaa laamtu laamu tacliil waxay noqon kartaa laamu laamu lcaaqiba wasayruura waxay noqon kartaa laamu zaa'ida intana asagaa kuu keenaya mid midu kugu keenaya ee hadalkaas kuu kaaxiraya sawaaunta hadalkay udhaxayd inaan kutusaan rab athaaniyatu alxaalatu thaaniya xaaladda labaydaa an taqaca wa inay dhacdo bacda laamilj an taqaca ee wuquucuha anti ciddeeda weeye bacda laamilja ay dhacdo sawaaun isku mid weeye kaanad laamta u sugnaatay litacliili laakiin laamu tacliil iyo laamu lcaaqiba wasayruura iyo laamu zaa'ida waa inaad kala barata maxamed muxidiin cabdixamidaa si dayaana kugu kala dhigayo fiirihe dakaralmualifu mualifku wuxuu ku sheegay fii hadi mawdici fii haada lmawdici meeshaan arbacata anwaacin afar nuuc afartoo lilaahn u afar nuuc oo laamu kugu sheega annawcu lawal nuuca horeeya laamuljuxuud wey laamuljuxuud xaa la yidhaah wa haadihi laamuljuxuud yajibu waxaa waajiba idmaaru an an in la idmaaro anti almasderiyati oo masderka loo nisbeeyey bacdahaa anta ka gadaal bacdahaa laamta ka gadaal dhe bacdaha bacda laamuljuxuud waa in la idmaara waa waajib maxaa la yidhaha laamuljuxuud daabidu kugu samaynaa wa daabiduhaa laamuljuxuudu daabidkeeda annahaa laamuljuxuud almasbuuqatu waa midda lagala hormaro bimaa kaana ow lam yakun qaacidada ugu fiican wey uguna saxsan ah, waana hadalka ugu cadaan badan maa kaana iyo lam yakun wixi lagala hormaro saasaa leedahay bimaa kaana naxwu wamaa kaana allahu ilaah ma ahaanin liyucadibahum inuu cadaabay liyucadiba yucadiba sooma nasbisana ah, an mudmarahu waajib waa suganaa lagu nasbiyey xayla ow lam yakun a lagala hormaray bimaa kaana lagala hormaray ow lam yakuna lagala hormaray naxwu lam yakun ilahu allah ma ahaanin liyakfira lahu mid u dembi dhaafay liyakfira yakfira waxaa weeyaan laamtaasaa gashay laamjuxuudeed leeda xayla lam yakuna ka horrayda yakfira ficil mudaaric waxaa lagu nasbiyey an mudmaro waajibnimo oo asura ka soco taas waa laamjuxuud wa haaniyatu midda labayda laamu tacliili waaye wa haadihi laamu tacliilkan yajibu waxaa waajiba laamu jarka fiican laamu tacliil laakiin laam laamtaliil wuxuu leeya ayadi macnaheediu badina ah. kulligood ila waa laamujara wareeyihin afartuba afartu waa laamujar laakin macnahan gaarkahay kala leeyihin waaniyatu midda labaydaa laamu tacliili weeye waa haadii laamu tacliil yajibu waxaa waajiba idhaaru an an in la muujiyo fiiri bacda laami tacliil saddexay noqeen mar waa waajib in la muujiyo mar waa jaais is ah. marna waa waajib ah, bacda laami aan rabaa bacda laami laamljar bacda laamiljar laakiin bacda laami tacliil hadii la yidhaah oo laamjuxuudi laga saaro labay noqday markaas hmm. hadii laamjuxuudki laga saaro bacda laamijar hadii la yidhaahdo mar waa waajib ala cunta in la muutiyo marna waa waajib in la idmaaraa marna waa jaa-is waa haddaad tiraa bacda laami laakin laakiin bacda laami tacliil haddaad tiraahdo waa laba bis in la muujiya inay waajib tahay inay jaa-ist laba bisay noqdeen ilaa laamjuxuudaad ka saartay markaas wtaniyatu midda labadaa laamu tacliil weeye wahaadihi laamu tacliilka yajibu waxaa waajiba idhaaru an an in la muujiyo anti almasderiyati masderka loo nisbeeyey bacdahaa laamu tacliil ka gadaal goormay waajibtaa idaqtarana alficlu waa marka ficilku la xiriirsado waa ficilka mudaarca ka dambeeya bilah naxwu lial laa yaclama inay ogaadaan dhe lial laa yaclama yaclama so la kama horaydo khalaas waa waajib marka waxaa la ilaalina laba laam inaysa isku xigsan lilaa yaclamu ay noqo hadii wayajuusu waxa banaan idhaaru an an in la muujiyo bacdaha laam tacliil ka gadaal iyo waidmaaruha in la idmaaro waa goorma in lam yaqtarin aad leedahay in aad leedahay in lam yaqtarin hadduusan la xariirsan alficlu waa faacilkii bilah aad leedahay ah, in lam yaqtarin hadduusan la xariirsan alficlu ficilku bilah haddaan ficilka ka dameeyo laan la xariirinne waxa weeyaan anta haddaa rabtana rabtana idmaar wahaliatu laamta saddexayda laamulcaaqida wasayrura wey waraabicatu midda afayda laam zaaida wey allaamu zaaidatu wahaataani labadan yajuusu waxaa banaan idmaaru an an in la muujiyo an idmaaru an an in la asturo la qariyo anta almasderiyati masderka loo nisbeeyey badahumaa hmm, badahumaa labadaas laamood ka gadaa badahumaa labadaas laamood ka gadaa wayajuusu waxaa banaan idhaaruha anta in la muujiyo halkan marka hadda wuxuu kuu sharaxay masale muhiima waa masalada uga balnahay intan kale oo aban loo yaqiino waa laamu tacliil laamu lcaaqiba wasayrura iyo laamu zaa'ida in la kala sbartoo oo macnahaanaad macnay ku fadhiyaan aad macno u kala taqaan walfarqu farqiga udhexeeya ba bayna laami laamilcaaqiba walfarqu farqiga udhexeeya bayna laamilcaaqiba laamilcaaqibada iyo wa laami tacliil laamu tacliilka ana laama tacliili laamu tacliil yakuunu wuxuu noqdaa maa qablaha waxaa ka horeeya cilatan ciluu noqdaa lixusuuli maa shay inuu soo xasilu cillo u noqdaa bacdahaa laamta ka dambeeya ciladaasoo baaciatan bixinaysoo keenayda calayhi waxa ka dambeeya cila baacia la yidhahda waxa ka horeeya laamu tacliil waxa laamu tacliilka ka dambeeya isaga sabab u ah waxa ka horeeya sabab waxa laamta ka dambeeyana waa musabab waxa laamta ka horeeya waa sabab waxa ka dambeeyaana waa musabab aada leedahay taas waa laamu tacliil hmm. marka wuxuu ku yidhi wayakuunu wuxuu noqonaa xusuulu ma shay soo xasilidiis qablaha laamu tacliil ka horeeya saabiqan mid horeeya calaa xusuuli ma shay soo xasilidiisu ka horeeya bacdaha laamta ka dambeeya waxa marka laamta ka dambeeya iyo waxa ka horeeya jiritaanka xagga wujuudka waa inuu hormara wa laamta ka horeya ila isaga cilaa isagaaba la rabaa inuu keenaba waa ka dambeya laamta soo ma ah, maadaama la rabo waxa laamta ka dambeeya inuu sabab u noqdo waa inuu isagu marka hore jiritaanka kusoo hormara ah, waa inuu soo hormaraa fil wujuudi xagga jiritaanka taas waa laamu laamulcaaqiba waa laam waa laamu tacliil taas taas waa maxay waa laamu tacliil ama laam caaqibati watusama laama sayrurana waa lagu magacaaba ku yidhi ayda noqoshee wa ama laamu alcaaqibati wasayrura fa ina maa qablahaa waxaa ka horeeya laysa cilatan cilo uma ahan lixusuuli maa bacda laamta waa ka dam inu xasilo cilo uma ahan ma keenin sabab uma ahan uma ahan laakinahu waxaa ka dambeeya laamta yaxdusu waa soo diriyaa bacdahu laamu sayrura ka gadaal itifaaqan iska dhicid waa un iska dhacay itifaq waxa loo jeeda shaygu sidaan u dhacay wey sidaana la arkay oo dhacday waxa laanta ka horeeya asagu sabab uma ahayn wax ka dambe inay dhacaan laakiin u sidaa dhacday w sidaan unbaa dhacday waxaa kaleto ay yidhaahdaan culammadu oo waxaa la oo lagu yaqaan laamulcaaqiba waxa ka dambeeya waxa ka dambe waxa ka horeeya ciribtay ku dhamaadeen waxa ka dambeeya iska noqota waxa ka horeeya laamul Ah, waxay ku intoodaan ku dhamaadaan waxa ka dambeeya laanta ah, waxa ka horeeya say u socdaan ciribtay ku dhamaanayaana waxay noqota waxa ka dambeeya ah, ee iyagu sabab keentay ma sabab keentay ma laamulcaaqiba saasa loo yidhaha ciribtoodiiay noqotay saa waxa ka horeeya laanta ciribtoodii maxay noqotay waxa ka dambeeya saasay ciribtoodii noqotay sayrura waa lami saasuu noqday waa saara waa noqday soo ma ciribtoysia saas noqotay halkaasna laamulcaaqiba sayruuran maanta ku baranay allah ku mahadsan wa ama laamu laamta laamta azaa'idatu siyaadada fahiya alwaaqicatu waa midda dhacda bacda ficlin mutacadid ficil mafcuulka toos u qaato mutacadiga gadaalkiisa ah, mafcuulkiya geli ficilkuna maaha ficil xarafkaar ku gudba waa ficil toos u gudba oo mafcuulka toos u qaada jiray gadaalkiisa dhece ficilkii mafcuulkiisiiya laamtu geli laam zaa'ida saasaa looley ila loogama bahnayn meeshaan ah, xagga luqadan ka hadlayna ficl bacda ficlin mutacadid wafaaidatu xaytare marka wafaaidatuha tawkiidu tacdiyati tacadigiisay sii xoojinaya ilaa madkhuuli laan ay ugudubto uu u gudbode ilaa madkhuuli laan laantu midkay gashay ficilku inuu utacdiya iska sii xoojinay ee awalba waa u gudbi karay haddaan xaraf jaari lahelin halkaas waxaan ku kala baranay laamu tacliil laamu alcaaqibati wasayruura laamu zaa'ida oo kulligood waxa weeyaan ficilka mudaarica gelaya ficilka mudaarica gelaya athaaniyatu alxaalatu thaaniya an taqaca wuquuquhaa anti dhicideedu weeye bacda laamljari ay dhacdo sawaaun waxaa isku mida kaanad laamtaas u sugnaatay litacliili kulligood waa laam taliil isku yihi laamjara isku yihi kulligood waa laamjar laam tacliil ha usugnaata sawaan waxaa isku mid kaanad laamtaasu litacliil in usugnaato wadalika mithaalkii ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa wuxuu yidhi waanzalnaa waan soo dejinay ilayka xaggaagaan nabiga suubano u soo dejinay adikra qur'aanka maxaa loo soo dejiyey cilada maxay tahay litubayine inaad caddaydo darteedaan usoo dejinay linaasi dadka aad u cadaydo maa nusila ilayhi diinta loo soo dejiyey marka hadda fiiri laamtan oo ku jirta litubayine waa laamu tacliil sababtoo ah waxa ka horeeya oo ah inzaalu dikri ila nabiy in qur-aanka nabiga xaggiisa loo dejiyo tabyiinka taasaa sabab u ah haddaan qur-aanka lagu soo dejin wuxuu cadayna nabiga ah. ilaa markii loo dhiibo lagu soo dejiyo l qur-aankan qabo markaasaa dadki u sharaxay soo maaha haddaan la soo dejin miyuu cadday karin maya marka inuu caddeeyo cilo iyo baacif maxaa u noqday inzaalu dikri ila nabiyi sala allahu alay wasalam eh, iyo wa qawlihi wa ka ilahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaah uu yidhi inaa anaga fataxnaa waan furnay laka adiga nabiga ubana waa kuu furnay makaan kuu furnay fatxan furid fatxigo mubiinan cad bayinan mubiinan yatacadda walaa yatacadda mafcuul waa qaadicsan laasimna oo iska noqda marka bayinan iska dheh mid cad wey kan middaa ma banaano in laga dhiga mutacadiya marka mar labadaba waa baneeyihi labadabani in oo mubiin in mucaddo loo macneeyo iyo in laasim loo macneeyo mararka gabaladu waa banaanaan qur-aanka marna waxaa laasimta in laazim laga dhigaa maa tacayunta oo caynowda mm-hmm. maxaa ilaahay maka ugu furay nabiga liyakfira laka allaahu ilaahay inuu kuu dhaafo daraaddeed maa taqadama min dembika wamaa taahara wixii hor maray dembigaaga iyo wixii gadaal maray ah. liyafira laka allahu ma taqadama min dembika wamaa taahara wayutima nicmathu calayka wayahdiyaka siraada mustaqiim wayansuraka allahuma sran casiiza intaasa isku xiran intaas hal mid lagama maarmo haddii macnaha in la fahma la rabo waxa weeyaan maxaa loogu furay mako liyaqfira laka allahu ilaahay inuu kuu dhaafo maa taqadama wixii hor maray oo min dembika dembigaaga ah iyo wamaa tacqara wixii gadaal maray wayutima oo uu dhammaystiro wayutima nicmatu nimcadiisa alayka korkaada wayutmicad alayka wayahdiyaka uuna kugu horuniyo siraatan jid mustaqiiman toosan wayansuraka uuna kuu gargaaro wayansuraka wayansuraka allah ilahi inuu kuu gargaaro nasran casiizan nasri xoog badan afartaas weeyaan afartaas laazim afartu maxay yihiin dembigiis hore iyo kiisi dambeoo la dhaafo ko iyo ina macada loo dhamaystiro labo irijid wanaag badan toosnaan badan lagu hanuuniyo saabix in loo gargaaro gargaar xoog badan afar meeshaas marka ishkaal afarta markaad hesho ishkaalkaa kaa baxa haddii kale ishkaalaa soo aroora ishkaalku wuxuu yahay waxaa liyakfira laamtan hadda laam tacliila ka dhigo laamtan waxaa ka horeeya waa fatxu maka ma fatxulmaka cilo iyo sabab u ahaa nabiga in loo dembi dhaafo ka warmaya nabiga ilaahay baa doortay nabigu ka dhigay doorashadiisaas waxay keentay inuu ilaaliyo dunuubtooda ka ilaaliyo marka ee fatxigaan asagu bicaynihi cilatan lilqufraani ma aha saad u leedaha marka maa qablahaa waxa ka horeeya oo fatxigaa kaana cilatan lima bacdaa saad ku tiri waxaan ku leeyahay marka jawaabtu waxay tahay afar shay goormay nabiga u kulantay in ilaahay dembigiisa kiisii dembiga dhaafay in ilaahay weyna nimcadiisa ku dhamaystiro casiis u noqdo guul beledkiisa ilaahay buldaantiisa u jeclaa uu furto in ilaahay jidkii toosnaanta badnaa ku hanuuniyo in loo gargaaro gargaarkii ugu weynaa goorma intaas iskugu darantay nabiga markii maka la furtay afartan inay kulanto cilayaa u ah baacisaa fatxu maka marka shuduurdahabigu waa ku tiqiiqsanaya ibnu hishaan wuxuuna leeyahay aayaddaas aayaduu waa badani miaalkaas aayaddan waxaanu keenay ishkaalkan dadku inay bartaan ilaa dadka badanaaba xoogaa fiirada gaaban ma gara karaan xaashiyada sijaaciguna waa kasoo naqliyeyba fiiri xaashiyada fiiri qaala almusanifu ibnu hishaam wuxuu ku yidhi fii shuduuri fii sharci shuduur shuduuridahabika sharxiisa fa in qulta haddaad itiraa laysa fatxu maka maka furashadeedu cilatan cilla uma ahan lilmaqfurati dembi dhaafka qultu waxaan ku leeyahay huwa arrinku kamaa dakarta waasaad sheegtay oon dembi dhaafka fatxigu uma ahan cillo walaakinahu shaaniye lam yajcal laakinahu qaacilka hadalka yidhi lam yajcal amase laakin allah allah lam yajcal kama yeelin ilatan cilo lahaa lilmakfinati ugama yeedhin wainamaa wax kale maahan jucila fadxiga waa laga dhigay cilatan cilo lijtimaaci lumuuri arrimihii inay kulmaan arrimihii alabacti afartaaha linabiyi nabiga ay kulmaan sala allahu calayhi wasalam weyi afartu almakfiratu waa dembi dhaaf wa itmaamu nicma iyo nimcadoo la dhammaystiro walhidaayatu in lagu hanuuniyo ilaa siraadi lmustaqiimi jidka toosan iyo iyo wa xusuulu nasri gargaar inuu soo xasilo nasri alcaiiz heshiisiisii xoog badan walaa shaka wax shakiyu waxaysan ku jirin anna ijtimaacahaa afarta kulmideeda lahu nabiga ay u kulantay calayhi salaatu wasalaam xasala waa soo xasilay xiina fataxa allahu caleyh maka markii maka alla u furay wainamaa wax kale maaha mahaltu anigu waa ku miihaariyey bi haadi alaayati liannahu shaamiye qad yakfaa inuu ka qarsoomaa la arkaa atacyiinu cilaynta fiiha aayadda xaali ku sugan yahay calaa man qofka lam yata'amalha aayadda aan fiirfiirin marka meesha dhibka badanaan kuu dooray intii dhibku ku dambayna ha kuu horeeyo marka waa nuucaas wey o lilcaaqibati litacliili ku cadab sawaaun kaana laamta usugnaataye litacliili o lilcaaqibati ama se laamulcaaqiba usugnaatay wasayrura wadalika mithaalkii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi faltaqatahu nabi muuse waxaa qaatay aalu fircawna fircoon iyo ehelkiisii waxa liyakuuna ciribtii waxay ku dhammaatay qaadashada caduwan liyakuuna ciribtii waxay ku dhammaatay liyakuuna muuse inuu noqdo caduwan col iyo waxasana murugo lahum ayaga xaal u sugnaaday cadowgaas iyo murugadaas liyakuuna laamtaas ku jirta waxay ku leeyihiin nuxaadda iyo mufasiriinta agarkoodu laamu lcaaqiba wasayruura layidhaha lama yidhaha laamu tacliil sababtoo ah waxay leeyihiin waxa ka horeeya laamtan waa maxay iltiqaadkii markii ay sanduuqa ku riday nabi muuse hooyadiis ee ay badda ku tuurtay ee baddi sanduuqii sabeeyo sabeeyo ordayo socday uu xeebtii meeshii gurigii fircoon agtiisa soo istaagay oo la soo qabtay wiilasha waa la gawrici jireen waa la soo qaaday ah, fircoon iyo ehelkiisiiya qaadeen ah, fircoon iyo ehelkiisi qaadeenoo koriyeen nabi muuse markay koriyeen rasuula inta ilaah ka dhigay oo ka hor yimid oo la xujeetamay oo iska hor yimaadeen aa nabi muuse wuxuu sabab u noqday mulkigii fircoon inuu baaba'o ah, saasuu sabab u noqday marka qaadadii uu soo qaaday qaadidda uu qaadayey ma waxay uga dan lahaayeen fircoon iyo dadka qaadayey inuu cadow u noqdo saasay uga dan lahaayeen maya waxay rabeen waana tii ay hadashay imra'atu fircoon mu'minadii waa tii hadashay wa qaalat imra'atu fircown quratu caynin walaka laa taqtuluuhu casaa an yanfacana ow natakida walada waxay tihi ilqabowsi farxad ii yahay adnaba ku yahay odayahu fircoon labadeenaba farxadu noo yahay noo soo qaada caruuraan ka dhigayna inuuna anfacaaba la arkay waa si anfacay ayada ila waa rumayday waa anfacay fiiri marka marka waxay leeyihiin waxa laantan ka horeeyo qaadidda ah waxa ka dambeeya ciladaas inuu kelmi u qaadin markay qaadayeen ma waxay u qaadeen cadow ha noqdo iyo murugo uma qaadeen fiiri siduu u sharxay ibnu hishaam wuxuu ku yidhi walaamu laamtu hunaa halkan laysad litacliili cilla uma sugnaan liannahum aalu fircawn lam yaltaqiduuhu lam yaltaqiduuhu muuse uma aysan qaadin lidalika ay liyakuna lahum caduwan waxzana inuu cadow iyo murugo u noqdo uma aysan qaadin wa inamaa wax kale maahan iltaqaduu waxay u qaadeen liyakuuna lahum inuu u noqdo qur'ata caynin iyo qabows iyo farxad wiil inuu u noqday hebeen fa kaanat caaqibatu qaadidii ciriddiis waxay noqotay ciribtiis waxay iskaga dhammaatay fa kaanat waxay noqotay caaqibatu caaqibatu liltiqaad qaadidii ciridiis ciribtiisii an saara muuse inuu u noqday lahu fircoon yeelkiisii caduwan cadow iyo waxasanan murugo waa laga sifaynaa amr haye haye cabdiraxmaan labadu waa ku banaan tahay yaa khilaafsan hal qawla haray haye ahmed xaalo keliyaha ku banaan wax kale kuma banaan haye cille labada kale cillea la dhimaayo waa qaldan yihiin waxay xaalo keliya ugu banaanata ciladiya laga raba eh. alla yubaarik fika jazaka allahu khayr so aaway qaacidadii aan ku celceli jirna weligeed maa qusida lafuu fawa calan sooma anaan dhihin an calana saad uga sifayna mudmaro nakira saad uga sifayn mudmar ila wa nakira soo ma anna waa calam waa anoo yidhi jaa zaydunaa yimid caaqilun zaydkaasoo caaqilun caqlil ma soco karta ma soo karto antu wa calam lafdigu waa calam soo uma jeedin hmm. waayah waxaad tidhaahdaa falficlu ficilkii fii haadihi tan dhexdeeda xaalu ahaaday tan bay almawaadici mawaadicda mansuubun waa mid la kordhigay bian an ayaa lagu nasbiyey mudmaratan xaal ay tahay antu midii la idmaaray wax kale kuguma banaano ilaantii calame mudmaratan xaal ay tahay sheika saas u baraarujin jiray sheiku saas u baraarujin jiray marku aqraay eh, saas walow udhirat hadii la muujiyo u ku yidhi walow udhirat hadii la muuji lahaa hiya anti fi lkalaami lijaas waa banaanaan wax diidaaya male meelahaan oo dhan banaanala walow udhirat hadii la muuji lahaa fi lkalaami kalaamka dhexdiisa lagu muuji lahaa lajaaza waa banaanaa lahaa wakada wakada walxukmu xukunku kadaa sidaasoo kale u ahaaday bacda key aljaarati soo ini dhigi maayo nusooyinku nusooyinka lahayo dhan waa dhigaay soo maan hadalkaas wakada bacda key aljaara intaas ma dhigayda admur almudmaru a ah. maya adiga al hadduu ku gelay waa kaa ashaad iska tirayda laakin adiga haddaad aad markaas ixraabta oo sifadaa sheegto ma aadeen qofka al u gelina sideed waa uu ku qaldami karaa taa ha ilaa al hadii la gesho maxrifay noqotay soma jeedi walo waxaad tidahdaa walxukmu xugunku kada kadaa ka lagu ishaara idmaarka bis idmaar jaa-isa maahan idmaarka lagu ishaara ee idmaar jaa lagu ishaari maaha maxaa yeelay key bacdigeed anta haddii la idmaaro waajib waayo maahan jaa-isa mogta marka meesha layskaga shabaha wajushada ka dhexeeya waxay tahay anta bacda laamijar taalla ee jaa-iska iyo anta bacda key taalla ee waajibkaa maxaa ka dhexeeya idmaarka bisa ka dhexeeya halkaasaa layskaga shabaha ilaa taasuna waa mudmara waa mudmara intaasaa ka dhacay maxayna ku kala duwan yihiin midna waa jaa-is midna waa waajib kadaa walxukmu xukunku kadaa sidaas u aada bacda key aljaar laakiin xaashiyada fiiri hakada saasaa ku qoran fi bacdi nusaqi nusqooyinka gabala warkaas lagu arkayo nusqooyinka gabal marka ay kutuse gabal aysan ku qornayn warkaas ah, oomada ku yaalla wakadaa bacda kay aljaar nusqooyinka gobol ka mid a ah. kuwaas aan fiicnaysan ku olin wa sawaabu saxdu isqaadu waa intaas in meesha laga tuuro oo meeshaba lagu qori ah, oysan ka mid ahayn kitaabka ibnu hishaamba kitaabka ibnu hishaam qortayba aysan ka mid ahayn qaar damalayo dambe qore ay meesha ku qoreen asxaabta saa iskugu shabahe kuwan waa jaa-is taasuna waajib waaye ha dadkuna asal ma dareemi karaan inaad tidhaahdo war xagga idmaarka iskaga shabah oo wujuubnimada iyo jeesnimada ha fiirin taas dadku ma wada fahmi karaan ha warka ibnu shaamna war cadoo la fahmi karo wey marka wa sawaabu saxdu isqaadu intaas waa in meesha laga rido limaa shay dartiisa loo ridaa qadamahu uu soo hormariyey min ana min annahaa anta mudmaratun waa mid la idmaaray bacda kay idmaaran laaziman Ah, he marka waa noocaas meesha in laga riday walow kaana alficlu walow kaana alficlu ficilku hadduu ahaa lahaa walow kaana alficlu ficilka hadduu ahaada dhe alladii ficilka dakhalad ay gashay calayhi korkiisa allaamu laamta maqruuran ku lala xidhiidiya bilaah wajaba waxaa waajibaya idhaaru an an in la muujiyo ah, marka hadda laam laamuljeerka baxdigeed antu waajibka in muuqaydu sheega ficilka haddii laa ay ka hormarto khalaas waa waajib in anta banaanka lasoo dhigo ah, karaahiyatan lijtimaaci laamey hoos waa kaaga sheeg wadalika liyaqaca alfaslu bayna almutamaahilayn uu kuleey si aan laba laba isku mida ah, loo kala fasliyaa la rabaa wudki walow kaana alficlu ficilki hadduu ahaado alladii ficilka dakalad ay gashay calayhi korkiisa allaamu laam ah, low mustaqbal ma laga macnay karaa walow kaana hadduu ahaa lahaa maada in laga macnayn karo baan iska ogyahay Ah, low mustaqbal ma laga laqbay karaa walow kaana alficlu hadduu ahaado ma la dhihi karaa waryahaye ma dhihi karaa kitaabka dhigaa lagaa raba musilkiya ma soo marnay ka waran waa wada aamusan yihi a musilke markay shardiyo tahay haddana waa shardiyo mustaqbala laga macnay kara mustaqbal ka dhigi karta ah. wixii mogta aad soo marta bas haddaan inta baqi karin waa kasaaro tacabba ay waa walow kaana alficlu ficilkii hadduu ahaado dhif almustaqbal ka macnee oo shardiya ka dhig walow kaana alficlu ficilku hadduu ahaado alladii ficilka dakalad ay gashay calayhi korkiisa allaamu laamta maqruunan ku lala xidhiiriyey billaah wejaba waxaa waajiba idhaaru can can in lasoo muujiyo banaanka lasoo dhigo bacda laami laamta ka gadaala la muujina sawaan waa isku mid kaanad laada ficilka ka horayda naafiyatan ahaataye wadalika mithaalki wa tilka dhee dalika maahane wa tilka ilaa naafiya lagu ishaaraahe kalati ah, wa ah, tilka had waa fiicanta hade wa tilka dhe horta soo qadaro kalati maanaan gaarin waa tilka mutobad soo qadaro kalati waa qabarkii wa tilka taas neefiyada kalatii midii oo kale weeye fii qowli ilahi qowlkiisa ku sugan tacaala ilah waa sarreeyaahe ilah wuxuu yihi subxaana lianlaa yakuuna maxaa ilaahay rususha usoo diray lianlaa yakuuna inaysan u sugnaan linaasi dadka calalahi alla korkiisa ugu sugnaan xujatun lianla lian iyo la soo maaha antii banaanka lasoo dhigo ilaa ficilkiiyo la ka horayda laaduna waa naafiye ka horayda o zaa'idatan ahaataye wa tilka watilka taas dhe wa tilka midda ziyaadadana kalati timidii oo kale weye fii qowli ilaahi qowlkiisa ku sugan tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi lial laa yaclama o yaclama inay ogaadaan ahlulkitaabi ahlulkitaab inay ogaadaan lial laa yaclama maanta laadu waa silo marka ficilkii laa kahor marta anti banaanka lasoo dhigo markaasoo kale waa waajib laadu nafiyaha ato silaha ahaa liyaclama inay ogaadaan ahlulkitaabi waay taas maxaan ku ogaanay waa ayadoo anti in lasoo dhigo ay waajibto hadda maxaa noo haray xaalada saddexaad anti oo in la qariyo ay waajibto anti oo jaa-is tahay waa soo sheegnay anti oo waajibta in la muujiyo waa soo sheegnay anti oo ay waajibtaa in la isturana waa tana walow kaanat ilaamu hadday noqoto iska dhi shardiyabaa ka dhigaa daratide low in mustaqbal loo macneeye ha bal tatbiiqi walow kaanat ilaam laam hadday noqoto masbuuqatan mid lagala hormaray bikownin kown kownko maadiin maadi ah kown maadi waa maxay maa kaana iyo lam yakun wey maa kaana iyo lam yakun ma lam yakun kown maadiya miya lam yakun yakun taas wey lam yakun see u yahay qalbiday saas weeye marka maadi waxa loola jeeda macnihiisu maadi inuu yahy intaasaa laga raba intaasaa laga rabaa ah, walow kaanat ilaamu laamtu hadday noqoto masbuuqata mid lagaa hormaray bikownin koon koonkoo maadin maadi ah koonkoo manfiyan la anfiyey koonkaas marka fiiri warkaan hadda u ijbaariyey waxaa ka fiican warka hore ajrubi lagu sheegi jiray oo ah maa kaana iyo lam yakun sababtoo ah koon manfiya dadku waxay moodaheen ilaa kaana wax badan lagu anfi kara maa lagu anfi kara laa lagu anfi kara waxyaala badan lagu anfi kara mar ahan arrinku saas kaana hadduu yahay maa waxaan ahayn laguma anfiyo hadduu mudaaric yahayna lam waxaan ahayn laguma anfiyo laakiin ko manfiya dilayno nafyi kale soo geli kara soo maaha marka hadalka cadaanta badan waa midka horfaysatay ogow ukaalumi walow kaanat laam laamta hadday noqoto masbuuqata mid lagala hormaray bikownin koon koonka maadin maadi ah koonka manfiya la anfiyey wajaba waxa waajiba idmaaru an an la idmaarideed sawaaun waa isku mid kaana almudiyu maadinimadaas ahaaye fi lafdi dhawaaqa iyo wal macno macnaha labadaba wadalika mithaalki naxwi wamaa kaana allahu allah ma ahaanin fiiri ah, kaanata laftigiina maadi macnihiina waa maadi liyucadiba mid cadaaba khalaas liyucadiba ficilkaas an mudmaraa oo bacda laamiljar dhacday ayaa lagu nasbinaa waajibay u asturanta liyucadiba mid cadaaba ma ahaanin walxaalna cadaaba anta adiga nabiga subaan fiihim dadka dhexdooda ku sugan tahay oo fi lmacnaa ama maadinimada xagga macnaa kaliya ha noqoto lafdigu waa mudaaric laakiin macnaha maadiyaho lantaa qalbiday ah faqad oo kaliya macnaha kaliya naxwu lam yakun illaahu allah ma ahaanin liyakfira lahu mid uu dembi dhaafa ya marka yakfire ficilkaas mudaaric bacda laamiljaru dhacay laakiin laamiljarkan maxaa laga hormaray lam yakun waajib weeye anta lagu nasbina in la idmaara wa tusameha hadii laam waxaa lagu magacaabaa laam aljuxuudi laamljuxuud laakin laamljuxuud ogow markaad naxwo joogto juxuud iyo markaad kutubta cilmiga ee kale tafsiir iyo xadiid joogto isku macno ma juxuud waxaa la yidhaha xagga sharciga marka laga hadlaayo ama xagga luqada juxuud luqada waxaa lagu yidhaahdaa luqada asalkeeda waxaa lagu yidhaahdaa alinkaaru bacda cilm shayga qofku asagao oqoon leh markuu inkiro wajaxaduu bihaa wastayqanadhaa anfusum aayadda fiiri wajaxaduu waa diideen fircoon iyo qoomkiisii aayaadka ilaahay wajxadidha wastayqanatha anfusahum naftooduna waa yaqiinsan oo waa yaqaaneen arrinta marka alinkaaru bacda alcilmi yaa la rajuxuun xaashiyada bal fiiri labada xaashiyaba waxbay ka sheegi jireen midda oo sajaaciga fiiri sajaaciga fiiri sajaaciga fiiri isaga faaida badan markaan watusama hadi laam laam ljuxuud qaala mixaasa wuxuu yihi wasawaabu saxda tasmiyatuha waa in lagu magacaabo laama nafy maxaa yale loolama jeeda laam waxaa loola jeedaa wax la diidayo maa kaana lam loolama jeedo inta la ogaada kadib la diidaya ama hala ogaada ama yaan la ogaanin wixii la diidayo o dhanaa loola jeeda ah, saasaa loola jeeda marka lahmu nafyi in la yidhaha eer eh. maxaa yeele lian aljaxda jaxdigu fi luqati xagga luqada inkaaru ma waa shay in la diido tacriifu aad garanaydo inkaaru ma waa shay diididiis tacriifu aad garanaydo shay aad garanaydo markaad diiddo aa la yidhahdaa juxuud luqada laa mutlaqu inkaar diididoo dhan lama yidhaha juxuud lama yidhaahdo warka laamtaana waxaa wey laamu nafyu in la yihahdo maxaa yeel diidid oo dhan aa loola jeeda dakara warkaas ibnu hishaam a ku sheegay fi lmuqni wa ajaaba waxaa laakiin ka jawaabay ibn qasim wuxuu ga jawaabay biana naxwiyiina naxwooley saara curfuhum curfigooda istilaaxooda wuxuu noqday ana aljaxda jaxdigu muطlaqu nafyi waa nafyi o dhan ulama jeedaan inkaaru ka bad maa tarif inkaaru ma tacrif ulama jeedaan amase inkaaru alinkaaru bacd almacrifa ulama jeedaan ayaga laftigooda juxuudka nafyo dhan ay ula jeedaanba waa istilaax maaha luqo kii luqada aha maaha waa kii naxwoleyda waa listilaaxu istilaaxna laa yuctaraad caleyhi laguma ictiraad kalo biluqat maba lagu ictiraadi karo laa mushaahata fi listilax ya la yidhaha istilax layskuma celiliyo ha aniga maa luqa ka hadlaayo kuleeya waxaan ku heshiin aan ha waxaan ku heshiinay aan ka adlayn kuleeyahy marka laa mushaaxata fil istilaaxi wey qaacidadu ciriirin ma ahanin istilaax laiskuma ciriiriyo ah, maxaa saas uleedahay luqada ma ma waafsano ma la yidhahdo waaya marka laamu juxuud maanta waxaa loola jeedaa laamu nafyi saasaa loola jeedaa haddaad jira juxuudkan juxuudkan laftirkiisa maanta nafyi loola jeeda ee loolama jeedo arinkaaru bacd alcilmi loolama jeedo maanta juxuudka juxuudka luqada wuxuu ahaa alinkaaru bacd alcilmi amase inkaaru maa tacrifu waxaa taqaan inaad diido inkaaru istaagtanaama sii gaabo aada soo gaabin inkaaru maa taxriif wey ah, waxaa taqan ah, inaad diidaa ladahdaa juxo hadalba hadalku ka gaabin ad macnihiina koobsaaya ka fiicanale mar walba inkaaru maa taxriifoodaad marka aada usii fiican wa talakasa waxaa soo quraasoobay marka war dheer la soo wad wa talakasa waxaa soo quraasoobay ana halaaa xaalaatin xaalada saddexa kaa'inaatun lian an inay u sugnaadeen taasaa soo quraasoobday wa talakasa waxaa soo quraasoobay ana halaaa xaalaatin ana halaaa xaalaatin kowni halaai xaalaatin saddex xaalo kaa'inaatun lian-an inay usugnaadeen bacda laami laamta ka gadaal xaala ay ahaatay laamtii ka gadaal xaalay ahaatay anta anta marka laamujee ka horaydo saddex xaalay leeda wujuubal idmaari idmaaridu waajibideed oo waa goorma wadalika wujuubidmaarkii bacda laami ljuxuud u ahaaday o wwujuub idhaari in la muujiyo waajibnimadoodii wadalika wujuub idhaarkiina idaa waqtigiiuu ahaaday iqtarana alficlu ficilku ula xiriirsado bilah la wa jawaaza alwajhayni labada wejba in la baneeyo wadalika jawaasu wajayn fii maladi ku ahda baqiy xalayku qaala lahu tacala ilah wuxuu yidhi wa umirna waxaana la amray linuslima fiidi hadda nuslima kama horayda maa kaana iyo lam yakun ko daba marin oo laamtan le kama daba marin khalaas linuslima jawaasay u asturanta linuslima wamirna waxaana la amray linuslima inaanu hogaansano lirabbi lcaalamiin caalamyaalka rabbigood wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna fir ayadoo banaanka lasoo dhigay lian akuuna inaan ahaado ah, lian akuuna inaan ahaado wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu